تqrيb mxafki akaa quraan ku akriyaa hadii hal imtisaa atbo kalamadkan hadisiraa kan kala iska gaaraya waa kala go-ayan kala go-ikaasay waawaaye markaasay alaleeyaha xarakaadkii kala go-ay waay matawaali maaha kankaa waxa shakiyey waxaa shakiyey yani waxa suubiyey kasiir mas ahay mutawaali mas ma badnaayo ma badneyno waaa shakiyey amase maxariisana maxariisana ashaki shakigaasi waxba dhimi maayo maayl almasbuuqu fii kalmacduumiin salaada oo camal kafiir oo dhamey maxaa lihaa te waay salaada oo camal kafiir dhamey salaad jirto koof waayo iyo dagaal oo mubaax ah hadii la oo sharci ah muslim dagaalamaya ma ku jiro ku jiro dagaal oo mubaax ah laazimigii dagaalkiisa kuma jiro waa muslimiintii bay mid yihiin dadkii ammaankaan ku jiri gaalada ammaankaan ku jireen dagaalkoodii kuma jiro fasid fi lqoof camal kasii walbana maxaa yeelay kan waa saddexa inkas fasid fi lqoof adinti alaha dhaca socdaa ka dhaca fadladii imaankii asabaxay kala inta imaha waa ku banaan tahay kulli oo dagaal oo mufaaxa kulli walbanan yahay waxaa yani lafleedi haddana nin ninkii usasalaada ku jiraa waxaa u himid liwaax asoo asoo magaciisi waa uhimid asoo amase aweesa kusoo socotaa as as kusoo socda ama aweeso as socda inaa daafico miiwaado ilaa camal kasila dimaag in ordo as socdo yani meelka leexdo maahine si kale ma daafici karo waasaas ama dhifasho saasi asubha il asaato asdhifto yani sayf asaato as hadilo banduuq asaato waxyaalahaas saasi xusnu salaada kuma bureyso salaada kuma bureyso waa loo baneeya daruura loo baneeyaa waa u baneeyahay ninkaas ee magaciisa ay soo horareen awliyaa soo horaray ama waraabo ama shabeel ama magruur salaada ku jiro alaadaas horaren mana sibaadi horo alaadaas ama adeerkaa kusa socotaa ilaa wax badan inaad suugu imaada waxyaal badan inaad suugu imaada si kale isaga celi karo taasi oo difasha camal asuugi karo as dhifto dhifasaa waxyaabahaas salaada maku bureysaa ma sameya maxaa lihiidi salaada kuma bureyso waxaa waaye mustaqbalkii afraad ah hadda geliha insha allah marka afirgeli ilahay wadan bere dambe laakinta waayo bilkasiiri ay ku burtaa laa bilkaliili kuma burto salaad ay ku burayso i badnaa ay ku buraysaa kay aka kuma burto kusuuray ku jirtaa maala maxaa la yiri maxaa la yiri kan la falay hadii yiri marka hayraha walaw facala lmusali ninkay dukhaaya maxaas iman magaabi walaw facala hadoo falo ninkay dukhaayay macnaa almusali fi salaati salaadiisa dhexdeedi dhexdeedii غayrahaa غayra maa shuraca fiiha wax salaada oo loo jideeyi غayrkii hadii isku falo waa la fiirihaa waxaa lawala qaadaa waxyaa salaada cid loo jideeyi lama walxaanada lawala qaadaa غayra maa shuraca fiiha lama waayo wax salaada oo loo jideeyi غayrkiisii lama waayo amaa lawala qaadaa haddii kaas oo la sameeyey oo lasudis oo salaada dhexdeeda loo oo salaada ficilka oo salaada dhexdeeda loo salaada jinsigeeda hadishay in kaana min jinsihaa mafcuulkaasi min jinsi salaati min jinsi afcaalihaa salaada afcaasheedii afcaal iyo afraal maceeno salaad haddaba inuu qayri ahaan ku jirnaa shuqulkiisi waxiskeena arkaantiiaa lama aheed qayl iyo ficil jinsigeedi afcaasha in kaana haddays yahay min jinsihaa min jinsi afcaalihaa salaada afcaasheedii yani yani hadis kamid kan la sameeyey manaa kan la suugi oo la falay haddii salaada jinsigeedii salaada afcaasheedii jinsigeeda iska mid yahay maxay ahayd kulli isdhexmeena afcaali arkaan alqawaal inta ahayd marka jinsi salaaday kamid yihiin mahaluhu waxa waaye suaalkiis waxa waaye waxaad tukatay lama ragcadood aad tukatay ama waxaad ziyaadaysa hal rakac lamaad aad ziyaadaysa rukuucasa rukuucya haddana rukuuc kale kasoo celisay rukuuc kale ad aad ziyaadisay sujuudkii oo lama sujuud ahaayeen rukuuc maxaas ahay halaas ahay afcaal salaad marki rukuuc lihidaa salaada waxaas ahay rukuuc hal rakacaas ahay hal rukuucaas ahay lama rukuucaad ka yeeshay amase laba sujuud sujuudkii halka ahaa saddex lamada ahaya sujuud oo saddexaad aad ziyaadisay kaasi aad soo geshay mafcuul bihigaas almafcuul bihigaas kiisi salaada kamid yahay rukuuc halaas ahay alfalij hal rukuucna ladukaalayeela al suugi jiray rukuuc lamaad geyra mashruuc waayo haddan sujuudka lamale ahaayeen aa la fali jiri sujuudka waxaa la samayn jiri lama sujuud aa la suubihaayna iskale sujuudka saddexaad hayru mashruuc waayo kan la fali aba ahaadee min jinsihaa min jinsi salaati salaada afcaasheeda jinsigeeda kamid ahaay aba ahaadee badalataadi waa burtay waa burtay hayru mashruuca waxaa la yiri inka ma oo hadau facala hadau falo المصلي فاacilka uswaaye mamnuuع leh fii salaatihi salaadiisa dhexdeedii غayrahaa waay ku damiirka loo celiyaha غayra maa shurca fiiha salaada dhexdeedii waxa loo jideeyey roorkiisi hadii suubiyo mubarat waa la fiirihaa amase nadartadamo waa la fiirihaa alka maha inaas mashruuc ahaa iyo غayra maa shurca iyo iyo maa shurca fiiha matahay marka waxaa lawada qaadaa lamaa lawada qaadaa lama alaweyda hadii mafcuulkaasi kala oo kala falay oo manaa laweeli salaad oo lasuu biyey min jinsi salaadi kala falay salaada jinsigeeda iska mid yahay salaada jinsigeedii afcaasha oo lasuu biyey afcaali salaada day kamid tahay jinsi afcaaliha ay ka tahay misaalkiisa waxaa waaye waaa ziyaadisay hada kaaa ziyaadisay lamaad wuxuu ahaanaa mashruuc ahaade ragclamaadaad ku dartay ala yii badalad salaadii waa burtay salaadii waa burtay amase waa kaas amase waaa ziyaad sujuud waaas ahaa lama sujuuda ahan ku alaas ahaay lala jideen ragclamaadaad rukuuc lamaadaad ku dartay ragacmahe rukuuc lamaadaad ku dartay badlt salaad salaadiga hortay amase sujuudkii lamada ahaa sujuudka lamaa mashruuc ahaa lama sujuud ala jidiyey salaad walba laba sujuud lamaysiiy sujuud sujuudaayo lama sujuud ala jideeyey saasaas sujuud saddexaad mala jidayni kala fali laakin kala sujuud rukuuci la rukuucay min jinsi salaad waayo sujuud kalamaa oo saddexaad sujuudi مجلس صلاة وايا الركوع على الصلاة هو علامات مشروع معها ركوع لو دري صلاة يكاس الدري أو زيادي صلاة بريسا سجودك لما رأها هذه سجود سجاد سجيادي ملو جيرين ميكا السوبيي كأسوبي ومجدين لكن من جنس صلاة الكميتها صلاة الجنس دي أفعال شهري جنس يدوها سجود ركوع أفعال صلاة جنس يدوها مسلمين bacdii badawat salaa salaad wa burisaa hadii salaada aa la subiy badal waa buri waxaa laku siyaadi sujuud siyaadi waaye waa kaas salaada <clears throat> waxaa larabaa halahaas le waxaa la oranaya hore sujuud lama sujuud iyo halda kaca rukuucataay salaada rukuuc la ziyaadiyey iyo magaci sujuud la ziyaadiyo salaada waa ku bureysaa waad kubureysaa mana ad ilaa an yanfacda imaam siina mahan maaka mihaali sheekh aman raad radi allahu taala canhu ilaa an yansaa ilaa an yansaa maahan ilaa insaa حيوان لغ عمل واي إلا إنسان هذا الكيرا وكلا تجيب الزايدة تطيع الزايدة انت كمان تودي وحاد أفدين تهدي لها مدار سيه باب الرجوع التابع الأفدين أفدين انت تشوفني هذا الكيرا تجيب ركوع الزايدة أهوات in sha allahu tacaala waxaad ku arki doontiin ididustaahdaatoodii wailaa kala suuqiy manaa aw la falay lam yakun mafcuul bihi min jinsiha maaha hadaawati jinsigeeda sahay hadda waxawaaye jinsigeedii kamid min jinsi afcaalihaa salaada afcaasheedii jinsigeedii kama mid ahaa wailaa lam yakun mafcuul bihi wailaa lam yakun ma ahaani almafcuul bihi kila falay min jinsihaa min jinsi afcaalihaa min jinsi salaati hataa iska saabto salaa jinsi kamisahaa waxaan dhaweyna afcaashiyaa lawada marka daxwaal maha salaada afcaasheedii jinsigeeda kama mid ahaanin waxawaaye taas yani talaabtii oo qafka musaliga istalaabsad waxawaaye talaab talaabtii waaye oo ninka dukaa istalaabsado waxay ku jirtaa badninkii ku buraysaa ficilkii badnaay waa ku buriyeysaa hadii kasiir yahay waa buriy walow sahlan aba ahaado mar hadii salaabsado salaadkasiro salaada awnaageeyo salaabta yar i badan alofirihaa alofirihaa ninka musanaya haddaad salaabsado salaadii way buriyey shimay buriyey bikasiirihi salaata badgeedii manaa kasiir ficli ficilka badnaantiisa isburisa as badan yahay walow sabay sahri halmaanbe ay talaabsado talaabyaal badan saddex waay laa aliilihi laa aliilihi laa aliili ficli ficilka kiisi yaraay kuma burto laa aliilihi ficilka kiisi yaraay kuma bureyso bikasiirihi ay kuburey laa aliil laa aliili ficli ficilka kiisi yaraay kuma buriso is yara ku buri walow camkan ahaado ficil waxaa taarihay yani yani waxaa ka baxay ool ool warkiisi iyo badnaantiisi yani waxaa loo waayo ficil al afcaal aqwaashii ha badnaadaan ha yaraadaan sujin waayo burinta kumid ay maxaa yeelay yani ficilka ficilka meeshiisii ficilka meeshiisii kasiiray kustaa ficilka waa culus yahay in laga dhowrsado xagiisi qadar oo la afi karaa jira oo salaada suuradeedii waxau dhamaynin qool khilaafsan ali subana xadiidka inaha sala allahu alayhi wasalama anahu sala allahu alayhi wasalama sallaa waa tuftay walxaal huwa isoo xaamil um umama maalmahi bint bint bintii waaye aa malhi umama binti bint binti gabartiisii gabarteedii otoo bis asxumbaarsan yahay hasduftay subana sala allahu alayh wasalama maxaas aad sujuudo waa figaadi haddii soo kacaayo waa qandaarahay taas hal mar lagaa markii sujuud waayo markii sujuudayo waa figaadi markii soo kacaana waa soo qaadahay xadii saxiix waayo kuwa banaasaa yeelay qaliilkii waay mana laa qaliilihi hadii sujuuda waad waay hadii surgooshaayana waa ku cimbaarahay rawaahu sheekhan a wariyeen hadana subanaa waxaas amri faamara waa amri subanaa sala allahu alayhi wasalama biqatli aswadayni lamadi namadoodaay dilkoodi waa amray fi salaati salaada dhexdeedii inladina waa amray maxaa waaya lamadnamado alxayatu walaqrabu hawaasadi maxaa tiraa mas ma tirain hawaasadi lamadha mas hal maha hal mahe hawaasada iskadhe hawaasida hawaasidi dilki maski iskadhe dilkiisi waa amray gaalada ahaa loo keenay iyo iyo aqrabki godki dibadbaino أغرب جبهد ما يا جبهد ما يا راي راي ما يا لما بنا راي يوم أغرب الأنتكرة يا سيدنا صلوات الله والسلام عليه حديث سعناد جبهد كي تنفيذ عز أمري أمام حمبار شباب وجمهور كي تقشي أمامنا مناقب كاملة حتى مدة طباعي الصحابة مثل شيء شيء واي شيء يعني بخاري ومسلم وحسين abafaadama makawgeedi wareysi walaahi aa waxay udardaarantay goobtaan aayaaad kamay xagsiisin ha ahaan as u guursado waa udardaarantay mamada walaasheeda dhashi aaya waheed baadigeerinaysi waxaad guursata ay tiri amaama guurso cilma badan aa dhashay ilmaheed waktiga waa sheegen siyaabta waa sheegaan sirta aصaxiixa sirta yani maxamed isxaaq kuweysiga kun kaleeta ibn hishaam waa dadkooda waa usaaan dadaarankeeda waxay fadhigtay waxay tiri bacdigaan waa geenliyahay sicada ka dambeeye bacdi waxaa guusataa gabata aadanu ahay imaama guuso imaama guuso waa guursadi ima ila shay taasoo hadda laga waa magaga xadiidka loo daliishahay waayo ficilka yar inaa salaada ikbureedi kan oo kale waay nabigaa xumbaadaay hadii xumbaadka islaabka ku jiro markiisuudaay waa dhigaay iyo waxaas amray lanadinamageeya dilkoodii awaasadii ama maskiiku dikiraahidbe in hangaarii haraari hangaraari dagaira hangaraari kadahaajira reemaayda miyaan ogi sheekh maxamed maxamed nuur subxatar hangaraari matawain hangaraari haa bitaa mayda akraarihi akrab baa laidhaahay dibkiisina waa amri subana salawaat llahi wasalaamu aleyh iyo waaad kusugnaaday haddana kawliisii markii jibriil sheegay tabaari waxaa leeha la huri salaadi yani asoo ku dhex jiro tawa waa sii way hayo رسول الدنيا اسمه رسول وفهو ما حدث رسول يتراب الدين فقوها على كل حال تاس يعني نبي حديثي حيث شغناتي كل بالحكاس انتو شغناتين عنو دي يريد وخسل ولو عنو فلا يكبريسا ما شاء يعني مقبلك اثرات واحد salaada waxay burihaa oo afaraasabakis dahadan ku darna salaad inta buriyeyskiisa daatami shan warxaan oo salaada ku burtaa ki afaraad ki saddexaad haddaan ku jirnaa aan ku jirna ki saddexaad waayo fa afaraadana way maadintaa xoriji waayo ficilkii yaraana haddii naftiisa waa lamid haddii oo dholna ukasto waa kana gacminkii lisaana lahaay waayo dhola ukasada naafki nafteedi mana tacfisiisa kunki kaanaad hiri kamidii waayo kamasha farbadii waayo farbada haddii tahay oo magacihi oo yar ay yar tahay oo qofka la-ab ay tahay salaad waa ku baraysaa wakay salaad ka qaada marka waa lahiri manwey cas radi allahu tacaala canhu waardaahu waxaa la wala qaadaa yaraantii badnaan ala maxaa la soo sheegay salaada dhexdiidii waxaa lagu rujiyey oo afcaasheedii aan kamid ahayn ama askamid ahaado hadii jinsigooda askamid ahayn waxaa la wada qaadaa badnaan iyo yaraan hadii min jinsi afcaalihaa as ahayn waa salaada dhexdeedi ficilka lagu suugiyey macnaha waxaa la falay salaad dhexeed lagu falay oo aan ahayn salaada jinsigooda askamid ahayn waxaa la wada la bixihaa aa la wada qaadaa yaraan iyo badnaan aa la wada qaadaa waxaa la fiirihaa badnaan iyo yaraan la fiirihaa alifatartu bikasirihi imaamrn kaa qalili ee hadda waxaa la yiri yaraanta iyo badnaanta maxaa loola qaadaa alokafaa yaraan i badnaan waxaa la wala qaadaa waxaa lou kafaa waxaa lou gafaa isale الحلة والكثرة يعرفان بالعرف بالعرف عرف يا آل غرطاء عرف يا لوكساء لما بسومالي بأنفقنا عرف يا لوكساء انك عرف يا لوغرطاء سوماليين توا لوغرطاء دائما هي كسبة دهان فأنا ما هي كسبة فيش وأسكساء انت الأمان لكن أفتاء وحوايا ينكسع كسفران ثاني كان بنادر كأ nin kasta kasada in qawaal kasaa irfaani ducaalow kasaa yaraa'i badnaan curfi waalow kasaa maxaa siri curfiyaa siri curfi lafisida maxaa loo wada waatana curfi waatanan falkhatwataan lama talaabo aw darbataani lama dhifasho osaan tiri oo tiri ama saan lahidi ama saan lahidi marki loo baahdo afar suwar eedo hadii balama ay yihiin talaabaya talaabka lama talaab ay yihiin ama see ay yihiin lama darba yihiin qaliilin wa waay kasaaba suuriye sheekhaman lsati waa alfatwataani aw qaliilani markay saddex gaareenin ba waa yar yihiin darbataani qaliileyn siyaadaas oo sheegna looga aakil ascay waxay dadka ba ay kafirayaan wax yarci yahay qaliil waay dadka shiirisha diisii maradii xafiifka ee qaalisadoodii yani injirkii dulgeedii iyo dankeeda macsi waayo ma laakin iidaba qaarta salaadaas bariisaysaa haddii iida nasiif ay gasho ama cidda ku dhaafo dhaqaarkeedii ay ku yani kila dili dhaqaarkeedi lagu horto ama dharka lagu horto waa ku baraysi laakin iida dilkeedi wax macneyn ficil qalil wan sheekh ama wahabi radi allahu tacaala canhu waxaa miaalii yani cursiga waxaa alqaslataani yani kiisii lamadii talaabood oo mutawasita dhexdhexaadka ahaayeen lama talaabood oo kala dheer maaha marasadoodi saddex disgaars iyo markay dadka dhaqaaqayan oo yani inkisaaad jiro ninka hadii dadka daxkoodi yani waxay ka dorsaayen yani imaamki akjoogsahay dig akjoogsahay yani hadii kalig ayyahay isku dhawaadaas ahay wax soo dhaafo ama usahaas baro waxaas camal ama saddex dhifar sagaal oo macaminta dhifarki way bureysaa inta yani ha ahaadaan khatawaadka jinsigeedii ahaadaan min jins lkhatawaat kamid ahaadaan ka xadiiseedii an jinsiyaala oo yani oo kala tartana ahaadaan ajnaasa ahaadaan masalan waxaawaaye khatwa iyo darbo iyo khalcasubi hal mar yani waa talaabsadi waa xariisadi kabigeestiidi gacantaas ka dhiftay waxyaalaha saddex ah biqadrin yani haday naqdaan hal qadar keliya ale waa la sheegi doonaa kalqadka taani ama darba taani qaliil waayo kooyar waayo saddexna kasiir waayo waa bad yihiin inta waalad hadii xadiis waxaa lagaa rabaa saddex salaawood ama saddex darbaad inay نoقdaan jilka wd in raalkaba sdxo talaabood ama sdx darbood hal jilka keliya inay raalkaba taka ajناas hal ragga keliya ajناas nqti hal talaabood iyo hal boodid boodid iyo iyo kabtii siibideedi amase kaliya siibay iyo hadii asboodo boodid oo faaxisha ah waxay tahay boodidaasay badalat salaatu salaadii way bureysaa وتبطل بالوصفة الفاحشة للحركات هذه المتوالية الزود الفاحشة الزود يعني تبطل بطلت الصلاة انت ذلك الافعال افعاشي هذه حديث زمان هذه افعاشي حديث وزمان ان كان يصيرها هذه غدر يعني ثمانين غدر xadiiska afcaasha xagee laga fiirihaa inay xariifa hilka inay xariifa muxta laga fiirihaa hadii dhexdoodii tamaaniina ilaad aan ahayn hadaas yani oo ficilka oo magaciisa asdaa daahkasooda qadar tamaaniina dhexdeeda waxaa lagaa qadar dumaaniin ay ahaato qadar dumaaniina maxaa qadar subxaan allahi subxaan allahi qadarkeedii imakii adiga yani oo gacantaha nuuciyeysi ama hoygaas fiirkiis waxaa lagaa inay ku jirin masal ama adkaadatid kaadhacda adkaadatid waxaa lagaa inaa qadar dumaaniina yani in eg ka badan asku jirin haddii qadar dumaaniina asku jira subxaan allah qadarkeedi waa inta heraa burayso ilaa baled iman balya shadiid iyo tajdiid usuubi waxaa laga waaslan inas ku dhex jiro qadra ragca badanta hal ragca la inti lagu dubto maaha muctamadka oo imaam nawowi aka ah, ictimaadkada waxaa waaye ilaan insaniyaha muctamadkanya ninkii taasna yani waxawaaye bini sheikha qabsiye waxa waaye yani waxa waaye yani in oo qabato mu'mina asu dhexeeyin kabadan asu dhexeyn qadar imaamin hadday dhexeyso maki haatan had maki qur'aanku arihi hadii saxaanka dugsiga akrisi haatan dugsiga akri maxaa laheeda ma lahayn hadda subxaanallah ma dhama saxaafada soo bixi sugudidka sugudidki waxyaala falashadi soo soomaki hadii aada faasay maysa saacad keli iyo waxyaala keli raga dhamaanino kabadan ma gaarayo hadii kadr maanina ay tahay salaada ma gurayso hadii kadr maanina ay kabadan tahay salaada waa guraysaa kadr maanina maxaa waaye kadr subxaan allahi waay kadr subxaan allahi waaye waaida dheer a kujirta alahaa afar asugun mhm.